alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wacala aali muxamed wa salama tasliima kasiira waxaynu ku soo jiray suuratu lbaqara tafsiirkeedaynu ku soo jiray waxaynu ka bilaabaynaa in sha allahu tacaala aayadda boqol iyo toban iyo kow qaala allahu tacaala wa qaluu lan yadkhula aljannata ila man kana huuda aw nasaara tilka amaaniyuhm qul haatuu burhaanakum in kuntum saadiqiin allah wuxuu yidhi wa qaaluu waxay yidhaahdeen qoladii yahuudda ahayd iyo qoladii nasaarada ahayd lan yadkhula aljannata geli maayo jannada ilaa man kaana huuda mid yuhuud ahaaday mooyaane cid kale jannada geli maysay yidhaahdeen aw nasaaraa ama nasaaro mooyaane cid kale geli mayso ayay yidhaahdeen maaha labadan qole iyaga laftoodu inay jannada isu ogol yihiin ee qolo waliba waxay leedahay annaguunbaa jannada gelaynaa yuhuuddu waxay leeyihiin cidaan yuhuud ahayni jannada geli mayso kiristaankuna waxay leeyihiin jannada geli maayaan cid kiristaan oo nasaaro a ah mooyaane cid kale geli maysa bay leeyihiin tilka amaaniyuhum allah waxau hi tilka taa la soo sheegay oo odhaahdaas ahi amaaniyuhum waxa iyagu jeclaysanayeen weeye ee ay tamaniyayeen sida iyagu markaa jeclaysanayeen weeye qul waxaad tidhaahdaa haatuu burhaanakum la kaalaya burhaanakum daliilkiinna sidaa idinku deliilka ah ee sidaa caddaynaya bal keena in kuntum saadiqiin haddaad tihiin qaar u sheegaaya ay fahaatuu burhaanakum xujadiinna iyo daliilkiinna la kaalaya in jannada idinkoo quri gelayaan balaa allah wuxuu yidhi haa waa gelayaan jannada cid kale waa gelaysaa man aslama wajhahu lilaah man aslama ku kasta oo markaa saafi yeela oo barax tira wajha wejigiisa oo bimacnaa qasadkiisa ilaahay u saafi yeela lilaahi allah ama aslama hoggaansha wajha wejigiisa lilaahi ilaahay u hoggaansha wuxuu sidaas sameeyey wahuwa huwa muxsinun walxaal huwa isagu muxsinun u samafalay oo raacitaanka nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu raacayo ku samafalay xagga ikhlaaska iyo tawxiidka iyo xagga markaa itibaaca camalka markaa waxa weeye sunnada uu waafajinaayo falahu ajruhu cinda rabbih falahu waxaa isaga u sugnaaday ajruhu ajarkiisa u sugnaaday cinda rabbih rabbigiis agtiisa ayuu ugu sugnaaday walaa khawfun calayhim cabsigii korkooda may ahaan walaa hum yaxzanuun qaar murugoonaya oo tiiraanyoonayana ma aha ciddaa ikhlaaska iyo mutaabacada kulansatay oo tawxiid iyo ikhlaasna la timi rasuulkana sala allahu alayh wasalam raacday daahiran wa baatinan allah wuxuu inoo sheegayaa nimankii reer banu israa'iil hadalladii ay ku hadleen ee markaa waxa weeye xumaa iyo xumaanahoodii wax ka mida ayaa laga warramayey markaa yahuudda iyo kiristaankuba waxay lahaayeen waxyaalo baatila iska sheegtaan marka waxay yidhaahdeen qolo waliba annaga keliya ayaa jannada gelayna yuhuuddii waxay yidhaahdeen yuhuud qudhaa gelaysa jannada laa nasaaraan gelayn walaa muslimiin baan gelayn walaa cid kaleaan gelayn ee annagoo qudha ayaa gelayna kiristaankina saas si la eg bay iyaguna yidhaahdeen yaguna isuma ogola jannada dad kalena uma ogola arrinkana sheegashadooday sidaa ku yidhaahdeen iyo jeclaysigooda ayay sidaa ku yidhaahdeene arrin ay xujo iyo daliil u hayaan ma aha waxa markaa lagu xujeeyey bal daliilkaas sidaa u haysaan la kaalaya haddaa ruu sheegaysaan waxaa lagu kala gartaa inuu wax xaq yihiin iyo inaynay ahayn deliilkaa lagu kala gartaa ila qofku wax waa iska sheegan karaa waa iska odhan karaa haddii iminka umuuraha adduunyo lafteeda cidi ay sheegato oo ay tidhaahdo xoolahan anigaa leh gurigan anigaa leh dhulkan anigaa leh beertan anigaa leh yacni waxaasaan ciddaa ku leeyahay dhiig baan ku leeyahay yacni markaa waxa weye waxbuu iiga dilay sheegashadiisa miyaa wax ku sugnaanayaan maya albayinatu cala almuddaci qofka wax sheeganaya caddayn baa laga rabaa yacni haddii uu caddaynta waayo dee waxay noqonaysaa marka wixiisu uma sugnaan bay noqonaysa marka umuuraha adduunyo qofka wax loo sheeganayaa la odhan jiray markaa hadduu caddayn ku waaye adigu markaysagaa dhaar dee waxa weeye u dhaaro laakiin umuurihii diiniga maxaa la odhanayaa umuuraha diiniga daliil la kaalay baa la odhanaya sida albayinatu cala almuddaci umuuraha adduunyaba loo odhanaayo iyo xuquuqda adduunye la sheeganaayo ayaa markaa waxa weeye umuuraha diiniga ee la sheeganayo ee la odhanaayo annaga keliya caynkan ah annaga keliya ayaa markaa janno gelayna annaga keliya badbaadayna waxay u baahan tahay daliil bay u baahan tahay yacni waxa weeye raxmadda ilaahay ee waasica qofku inuu cidhiidhiyo marka waxa ma aha yacni raxmadda ilaahayna waa waasic waa waasico waa ballaadhan tahay rabbanaa wasicta kulla shayin raxmatan wa cilmaa marka maadaamay sidaas tahay cidda sheegatoo tidhaahda annaga keliya ayaa badbaadayna ama annaga keliya janno gelayna waxaa lagu odhanayaa haatuu burhaanakum in kuntum saadiqiin burhaankiinna iyo xujadiinna la kaaliyo daliilkiinna haddaad ruu sheegaysaan la kaalayaa la odhanaya daliil caddaynayaana ma jiro oo ay u helayaan in markaa yuhuud keligii jannada gelayso ama nasaaro keligii inay jannada gelayso wakhtigay marka waxa weeye ay ku toosnaayeen shareecadii nebigooda shareeco kaloo ka dambaysaana aynay iman xaaladda caynkaasa inay badbaadayeen waa jirtaa ciddii nebigaa raacday ee rumaysay yacni nebi muuse iyo ambiyadii reer banu israa'iile loo soo diray ciddii rumaysay ee raacday kitaabkoodii towraadeed ku camal fashay inay badbaadayaan shaki kuma jiro intaan markaa waxa weeye aan nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam la soo dirin hadday ku qumanayeen shareecadaas laakiin ciddii shareecada ka kufriday oo yacni markaa nebi muuseba ka kufriday oo ilaahay u shariig yeeshay ama shareecadii taxriifisay oo beddeshay yacni amaba markaa ka kufriday oo ka gaalowday dee badbaadi mayso wakada injiil ciddii ku toosnayd kitaabkii lagu soo rogay nebi ciise ciddii ku toosnayd oo nebi ciise rumaysay yacnii shirkina aan la iman shareecadana ku qumanayd intaan nebi maxamed la soo diri lahayn way badbaadayeen ciddii raacday ee rumaysay laakiin markii waxa weeye shareecada ay khilaafaan oo iyagu ka kufriyaan amaba shareeco kale oo ka dambaysa oo nasakhaysa ay timi shareecada nebi maxamed lagu soo rogay calayhi salaatu wasalaam markay timi laga soo bilaabo khabarkii nebi maxamed iyo risaaladii nebi maxamed cid ay soo gaadhay oo aan markaa rumayn oo raacini ma badbaadayso waatuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waaladii nafsii biyadih laa yasmacu bi axadu min hadihi lummati yahuudiyun walaa nasraaniyun uma yamuutu walam yu'min biladii ursiltu bih ilaa dakhala annaar xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey waxa uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaan ku dhaartay kay naftaydu gacantiisa ku sugantoo allah ah baan ku dhaartaye ima maqlo axad ummaddan ka mida oo yahuudi ah ama nasraani ahi ma maqlo magacaygiiyo risaaladayda dabeedna ma dhinto isagaan i rumaynin inuu naar gala mooyaane marka wuxuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam cidda markaa risaaladda nebi maxamed soo gaadhay ee aan rumayne raacini inaynay badbaadayn ay naar gelayaan oo halunaar noqonayaan waayo shareecada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam baa nasakhaysa shareecooyinkii horeo dhan iyadaa nasakhaysa amarba amarku ka dambeeyaa la qaataa maa nansakh min aayatin aw nunsiha na'ti bikhayrin minha aw misliha sida shareecada keliya axkaamteedu siday u kala dembaysay haddii xukunkii hore xukun ka duwani dib laga amro ama laga keeno yacni sharciga dambe la raacayo iyo amarka dambe saasoo kalea sharaa'icdii horena shareecadan ka dambaysay caamka ah ee nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam loo soo dhiibay ay waajib ku tahay dadka dhammaantood inay wada raacaan oo wada hoggaansamaan waatuu allah marka uu yidhi qul yaa ayuha annaasu innii rasuulu llahi ilaykum jamiica sidaa ku dhe dhowaatuu allah yidhi yacni dadkiinoo dhammaantiin baa laysoo kiin diray oo waxaan ahay rasuul dhammaantiin loo soo diray ayaan ahay waata markaa sidaa ilaahay ku yidhi nebiga ku dheh calayhi salaatu wasalaam tabaaraka aladii nazla alfurqaana calaa cabdihi liyakuuna lilcaalamiina nadiira yacni waxa weeye caalamiintao dhan baa marka uu nebigu u digaayey caalamiintana mawdica waxaa looga jeeday mawdicyo kale ha u soo arooro in khalaa'iqdoo dhan laga tilmaamaayo sida saxiixa ah laakiin mawdican yacni waxaa looga jeeday macno gaara ayaa looga jeedo waa cumuumun yuraadu bihi alkhusuus laakiin meelaha qaarkood wuxuu ugu yimi markaysaga caan buu ugu yimi rabbi alcaalamiin oo kale waxaa markaa loo fasirayaa yacni rabbi alkhalaa'iqi ajmaciin inuu khalaa'iqdo dhan rabbi u yahay kuwooda caqliga le iyo kuwoodan caqliga lahayn dhammaan caan buu markaysaga ku yahay ama yacni tan risaalada ku saabsan waxay noqonaysaa insi iyo jin in markaa khusuuskooda loo jeedo ayay markaa noqonaysaa waa cumuumun yuraadu bihi alkhusuus lafdiga ayaa caama ah khusuus baana looga jeedaa oo ah markaa waxa weeye jinniga iyo insiga oo dhan in markaa nabiga calayhi salaatu wasalaam loo soo diray oo uu mursal u yahay mursalun ilayhim jamiican insigooda iyo jinkooda mid walba allah wuxuu inoo sheegayaa waxa addaba lagu badbaadayo balaa man aslama wajhahu lilahi wahuwa huwa muxsinun falahu ajruhu cinda rabbih cidda badbaadaysa waa maxay cidda badbaadaysa waa cidda tawxiid iyo ikhlaas la timi kow waa inuu marka hore markaa muumin muwaxidan yahay oo allah waxdaaniyadiisa rumaysan mar labaadkana camalka ilaahay u saaf yeelay oo allah keligii caabuday mar labaadka waa inuu yahay shareecada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam raacitaankeeda waa inuu la yimi oo ku samafalay oo shareecada u hoggaansamay daahiran wa baatinan saas aawadeed ibnu kasiirku wuxuu odhanayaa waxaa laga qaadanaya labada shardiya camalka saalixa loo shardiya laga qaadanaya balaa man aslama wajhahu lilah iyo akhlasa wajhahu lilah oo ikhlaaskii baa laga tilmaamaya ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen aslama marka laam lagu gudbiyo waxaa loo isticmaalaa istislaam iyo inqiyaad iyo hoggaansi baa loo isticmaalaa marka laam lagu gudbiyo walahu aslama man fi samaawaati laam marka lagu gudbinaayo macnuhu wuxuu noqonayaa in laga tilmaamaayo inqiyaad iyo istislaam iyo hoggaansi in laga tilmaamaayo haddii mafcuulka toos loo siiyo oo isimka marka waxaweye mafcuulka ay nasbisato waxay noqotaa ikhlaas aslama wajhahu bimacnaa akhlasa wajhahu wejigiisa iyo qasadkiisa ilaahay u saafi yeelay oo u barax tiray marka ikhlaaskii baa laga tilmaamaya wa huwa muxsinun marka taa hore waxaa laga qaatay shartu likhlaas ibnu kasiir baa odhanaya wa huwa muxsinun fi itibaaci muxammadin sala allahu alayh wasalama daahiran wa baatinan kuna samafalay shareecada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam raacitaanka uu raacaayo daahiran wa baatinan waayo ixsaanku wuxuu noqonayaa in marka waxa weeye wanaag lala yimaado wanaaggiina wuxuu ku sugnaanayaa raacitaanka nebiga calayhi salaatu wasalaam la raacaayo oo xusniga waxaa laga ogaadaa sharciga xaggiisa alxasanu maa xasanahu sharcu waalqabiixu maa qabaxahu sharcu waatay ahlucilmigu yidhahdaan xasan waxa ah waxa sharcigu yacni markaa xasan ka dhigo ama xasan ku sheego ayuunbaa xasan ah qabiixna waxa ahaa sharcigu waxa uu markaa qabiix ka dhigo ayaa marka waxaa qabiixa marka xusniga iyo qubxigu wuxuu ku sugnaanayaa sharciga ayuu ku sugnaanayaa ruuxa marka waxaa shareecada khilaafay ma axsana bal asaa yacni ma ma wanaag falin ee xumaanta ayuu sameeyeyoo yacni marka bidcada iyo xumaanta iyo kufriga iyo macaasidu inta mid waliba waa isaa sidaas aawadeed baa sayi'a lagu tilmaamaa inay markaa sayi'a tahay yacni markaa laynoogu sheegaa inay xumaan tahay laynoogu sheegaa marka xumaanta cidda la timi waxay noqonaysaa qadasa waa musii waa mid xumaato falay weeyaan marka wahuwa muxsinun waxaa laga qaadanayaa itibaaca shareecada nebi maxamed sala allahu aleyh wasalam uu raacayo ayuu ku samafalay daahiran wa baatinan marka labada shardiya camalka saalixa loo shardiya culamada qaarkoodna saddex bay ka dhigaan saddexay ka dhigayaan waa maxay marka hore waa inuu iimaan la yimaadaa muslim yahay oo haddii isagoo gaala camal uu ilaahay u saafi yeelo shareecadiina uu ku waafaqo laakiin asalkii iimaanka iyo tawxiidka aanu la imanin oo isagoo gaala ayuu camal ikhlaas kula yimi camalkaasina shareecadii waa waafaqsan yahay hal yuqbal laa laa yuqbal marka awalan waa in markaa iimaankii waa in la helaa oo mu'min yahay waa shardiga koowaad shardiga labaad waa inuu markaysaga akhlasa fi lcamal isagoo mu'mina dhici karta camal acmaasha ka mida inaanu ku ikhlaas samayn oo ikhlaas kula iman camalka khusuuskiisana waa inuu ikhlaas kula yimi laba shardiga saddexaad waa inuu markaa shareecada waafaqsan yahay oo amarkii rasuulka sala allahu alayh wasalam u waafaqsan yaho aanu khilaafsanayn saddexdaa shardi waa inuu leeyihi man camila saalixan min dakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuxyannahu xayaatan tayiba ku kastoo camal sameeya wanaagsan sameeya wanaaggu muxuu ku sugnaanayaa ikhlaaskiiyo itibaacu ku sugnaanaya muxuu camalka markaa wanaagsane ikhlaaska iyo mutaabacaduba ay ku sugan yihiin uu la yimi wa huwa mu'minun man camila saalixan min dakarin aw untha wa mu'minun isagoo muumina walxaal huwa mu'minuu muumin yahay ayuu camalka saalixa sameeyey isagoo mu'mina jumladu waa jumla xaaliya xaalkana waxay culammadu yidhahdaan alxaalu wasfun lisaaxibihi qaydun licaamili xaalku wuxuu markaa wasfi u yahay saaxibulxaalka wuxuu qayd iyo sharti u yahay caamilulxaalka marka camalkaa wuxuu la yimi bisharti inuu mu'min yahay xaalkaa laga qaadanaya shartinimada laga qaadanaya qaacidada carabiga waa maxay alxaalu wasfun lisaaxibihi qaydun licaamilih saaxibulxaal iyo caamilulxaal baa jira caamilulxaalku waxa weeye ila xaalku waa mansuube nasbadan waxa ku camalfalee keensaday weeye caamilka keensaday caamilulxaalku weeye oo hadda camila ah man camila saalixan hadda maarata marka waxa weeye waa camila marka waxa weyaan yani caamilulxaalku saaxibulxaalkuna camila huwa waa meesha laga xaalaynaayo waa faacilka camiloo huwa ahoo manka u noqonaya wuxuu markaas samafalay wa huwa mu'minun walxaal huwa isagu mankaasi kaas yacni markaa eh, huwadaa manka u noqonaya faacilka ahi mu'minunuu muumin yahay marka waxaa saddex shardi baa markaa meesha ka soo baxaayo bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen ikhlaasku wuxuu gudagelayaa itibaacuu gudagelayaa oo mutaabacadda nebiga la raacayo waxaa soo gelaysa daahiran wa baatinan in laga raaco qul in kuntum tuxibbuuna allaha fattabicuunii itibaacu madaahirka keliyuu ku saabsan yahay maya wuxuu ku saabsan yahay daahiran wa baatinan idan ikhlaasku wuxuu ugu horreeyaa waxa laga raaca ayuu ugu horreeyaa maxaa shardi gaara ah looga dhigay ila mutaabacadu ku jiraaye waxay ahlucilmigu yidhaahdeen waxaa shardi gaara ah looga dhigay isagoo mutaabacada ku jira liahamiyatihi muhimmadda weyna uu leeyahay daraaddeed si loo baraarujiyaa gaar loogu saaray wa ilaa mutaabacaduu gudagelayaa ya muhimmaddaa weyna uu leeyahay baa la baraarujinayaa saas aawadeed baa markaa sidaas yacni gaar loogu saaray oo markaa loo tilmaamay yacni markaa isagana gaar in loo tiriyo mutaabacadana in gaar loo tiriyo marka cidda sidaa la timaada sidaana ku dhimataa ku dhimataa aayadda kuma sugna xaggee laga qaatay waxaa laga qaatay yacni wakhtiga uu allah la kulmaayo la ajar siinaayo waa in marka ikhlaaskan iyo ixsaankani baaqi u yihiin baaqina u noqon maayaan hadduu gaalnimo ku dhinto ee way burayaan hadda maaragtaa waman yartadid minkum can diinihi fayamut wahuwa kaafirun faulaa'ika xabitat acmaaluhum fi dunya waalaakhira marka xaalkanu allah la kulmaayo waa inuu markaa islaamka ikhlaaska iyo ixsaanka iyo mutaabacada isagoo ku sugan ay u baaqi yihiin oo inay ka burin waa inuu allah kula kulmay halkaa waxaa ka soo baxaysa inuu ku dhintay islaamnimadii inuu ku dhintay falahu ajruhu cinda rabbiha ajarkiisaa u sugnaaday rabbi agtiisuu ugu sugnaaday cabsiino korkooda may ahaan mana aha qaar murugoonaayo damaa'irta loo celinayo marna waa la ifraadiyey marna waa la jamciyey aslama huwa qadaran waa mufrad wajahahu damiirka haadu waa mufrad wa huwa waa mufrad falahu waa mufrad ajruhu waa mufrad inta mid walba waa la ifraadiyey haddana waxa weeye markii dambe waa la jamciyo walaa khawfun calayhim calayhi lama odhan waa la jamciyey walaa hum yaxzanuun maxaa marna loo ifraadinayaa mufrad looga dhigayaa oo mid laga tilmaamayaa marna loo jamcinayaa ahlucilmigu waxay yidhaahdeen erayga man ayaa laba ictibaar leh oo xagga lafdiga marka laga eego waa mufrad xagga macnaha marka laga eegana cumuum bay faa'iidaynaysaayoo jamac markaa weeyi marka marna damiirka waxaa loogu celinayaa yacni biictibaari lafdihi lafdigiisa isagoo laga eegaayo mufradnimada ah marna damiirka waxaa loogu celinayaa biictibaari macnaahu macnihiisa iyadoo la eegaayo oo markaa jamacnimada ah oo cumuumka faa'iidaynayso saasaa marna loo ifraadinayaa marna loo jamcinayaa ee isla markaa kii unbaa la sheegayaa oo manna shakhsi keliya laga tilmaami maayee wuxuu ku dhacayaa mid kasta oo sifadaa leh allah waxa uu yidhi wa qaaluu lan yadkhula aljannata ila man kana huuda wa qaaluu waxay yidhaahdeen yuhuuddii lan yadkula aljannata geli maayo jannada ilaa man kaana huuda mid yuhuud ahaaday mooyaane mid kale geli maayo jamcu haa'idin haada yahuudu fa huwa haa'id haa'idoo mufrad ah baa huud lagu jamciyey yacni marka waxa weeye sida caa'id cuud loo yidhaahdo kale marka huud waa jamac waxay jamac u tahay waa jamcu haa'id weeye waa yahay aw nasaara ama nasaaro cid ahaatay mooye cid kale geli mayso iyagu isuma oggolo yacni hadday isu oggolaan lahaayeen waxaa la odhan lahaa ilaa man kaana huudan wa nasaara cid yuhuud iyo nasaara a mooyaane cid kale geli maysay odhan lahaayeen laakiin aw baa la geliyey awdana maxay faa'iidaynaysaa axadu shay-ayni bay faa'iidaynaysaa labada shay mid ahaan marka waa la soo ikhtisaariyo waa la soo koobay oo halkii laga odhan lahaa yahuudduna waxay yidhahdeen lan yadkhula aljannata ila man kaana huuda wa qaalat innasaara lan yadkhula aljannata ila man kaana nasaara yacni halkii sidaa laga odhan lahaa baa hadalkii la soo ikhtisaariyo koobay laysuguna cadfay aw oo laga tilmaamaayo labada mid ahaan in looga jeedo yacni labada qolo mid ahaan baa gelaysa qolo waliba waxay u qabtaa inay qoladooduun tahay qolada gelaysa qaala dalika yahuudu lmadiina sidaa waxaa yidhi yuhuuddii reer madiina wa nasaara najraan iyo nasaaradii markaa reer najraan najraan waxa weeye xaggan yeman bay soo xigtaa marka kiristaan baa deganaan jiray wafdi bay nebiga ugu yimaadeen calayhi salaatu wasalaam ah reer najraan marka waxa weeye waana qoladii mubaahalada loo bandhigay ee la yidhi haddii aan marka waxa weeye aan awaartanno qoladeenna baatilka ku sugan ama been sheegaysa oo nebiga la amray inuu awaartankaa yacni u bandhigo qolada markaa beenta sheegaysa in la habaaro dabeedna way ka baqeen dabeedna markii dambe waxay ogolaadeen gibir inay bixiyaan oo jizye bixiyaan bay ogolaadeen waana iska daayeen yacni mubaahaladii loo bandhigay yacni waa garanayeen inuu nebi markaa xaqa yahay haddana may rumaynoo may raacin lama tanaadaruu waxay sidaa yidhaahdeen markay doodeen bayna yaday nabiy sala allahu alayh wasalama nebiga hortiisa ay ku doodeen ay qaala alyahuudu lan yadkhulaha ila alyahuud yuhuuddu waxay yidhaahdeen jannada cid aan yuhuud ahayni geli mayso wa qaala nasaara nasaaraduna waxay yidhaahdeen lan yadkhulaha ila nasaara nasaarada cid aan ahayna ma gelayso waxaa ku horreeye sheegashadaas yuhuudda ayaa ku horreeyey yuhuuddu waa niman isla weyn waxyaalo baatiloo badan bay aaminsan yihiin waxay aaminsan yihiin khalqiga kale inay ka mudan yihiin oo yuhuudda marka loo eego dadka kale dadka kale inay ka dhigan yihiin xooloo kale ay ka dhigan yihiin iyaguna dadkii sharafta lahaa ay ka dhigan yihiin saasay aaminsan yihiin adduunyada yacni gebigeedaba arlada iyo xoolaha yaalla iyo waxaba waxa loo abuuray kuleeyihiin yuhuud aawadeed baa loo abuuray dadka kalena inay ku shaqaystaan baa loo abuuray waxa la waxa xoolo yaallana yuhuud aawadeed baa loo abuuray oo haddii ay iyagu markaa isu qabaan inay dadka kale ka mudan yihiin dadka kalena xoolo oo kale ay ka dhigan yihiin maxay isugu ekaadeen waxay leeyihiin si aan loo dhibaatayn yuhuudda aan dhibaato loogu samayn ya ayaa muuqaalka loo ekaysiiyey oo qaar isu eg laga dhigay oo dadka kale suuraddooda aan laga doorin ilaa haddii dadka kale isku suurad noqon lahaayeen waxay ku leeyihin waa la wada colaadin lahaa ya marka maslaxada yuhuudeed daraaddeed baa dadka kale loogu shakli ekaysiye iyagaan la mid ahayn kulaha abaatil noocaasay aaminsan waxay ku leeyihin kutubta yadaa qoraysaa arladoo dhanba haddaba ma aha markaysaga meel gaara falastiin iyo markaysaa markaa waxaan intaa yani kuma koobno warkoodu waxay ku leeyihiin alardu kulluha iyo wax alla waxa maal saaran liajli yahuud baa loo abuuray kulaha ya tulmuudkaana qorayay ku leeyihin kitaabkooda markaysa markaa ay samaysteen ee markaysa markaa abaatiil badan ay ka buuxiyeen hmm oo kitaabkii tawraadeed dee waxa weeye way taxriifiyeenoo way beddeleen marka waxa weeye yacni markaa nuskhooyin kaleay sameeyeen baa jira oo waxna ay kaga soo dareen towraaddii wax badanna ay ku gureen oo kale ay markaysa markaa ku gurteen allah waxa uu yidhi tilka amaaniyuhum ay tilka alqawlatu odhahdaasi amaaniyuhum waa jeclaysyadooda weeye ay iyagu iska jeclaysanayaan ay shahawaatuhum albaatila waa iyo waxay jecel yihiine baatilka ah ay iska tamaniyayaan nuskhada futuuxaadka ee muxaqaqada ah shahawaatihim baa ku dhacday waana sabqu qalam oo ta'da la hoos dhigay waayo ammaaniyu la fasirayaayo ammaaniyuhum in la rafciya xaqeedu ahaa qul lahum waxaad iyaga ku tidhaahdaa haatuu burhaanakum la kaalaya xujadiinna iyo daliilkiinna ay xujatakum calaa daalik xujadiinna sidaa idinku daliilkaa idintusinaysaa la kaalaya in kuntum saadiqiin haddaad tihiin qaar run sheegaaya ay fiihi odhaahda haddaa ku run sheegaysaan balla kaalaya xujadiinna iyo daliilkiinna bala haa yadkhulu ljannata hayruhum cid kale waa gelaysaa jannada man aslama wajhahu lilaah daabidkaa la sheegaya iyo qaacidada cidda gelaysa man aslama ku kastoo yacni hoggaansha wajha wejigiisa lilaahi allah u hoggaansha ay inqaadan liamrihi amarkiisa u hoggaansama marka aslamo wuxuu ku fasiray iyadoo yacni markaa mafcuulkii ay nasbisatay inqiyaad inay tahay waxay se culamo kale ku fasireen ikhlaas inay tahay man aslama ku kastooo saafi yeela oo badhax tira wajha wejigiisa iyo qasadkiisa lilaahi ilaahay u saafi yeela ay inqaada liamrih wakhusa alwajhu wejigaa lasoo gaar yeelay liannahu ashraf alacdaa waayo xubnaha ayuu ugu sharaf badan yahay yacni xubnaha daahirka isagaa ugu sharaf badan fagayruhu wlaa yacni jidhka kalena waxa weeye waa markaa waxay noqonayaan qaar marka waxa uga mudan yacni hoggaansiga hadduu wejigii ugu sharafta badnaaba hoggaansamay jidhka kale inuu hoggaansamayaana waa cala sabiili awlaa marka ikhlaaskay culamadu u badan yihiin waana sida marka uu ku fasiray ibnu kasiir ku fasiray waana sida laga soo wariyey aasaarta marka waxa taabiciinta qaarkood laga soo wariyey saciid ibnu jubayr wakhayru iyo culamo kaleba laga soo wariyey aslama wajhahu ay akhlasa diinahu yacni diinkiisa iyo camalkiisa kii u saafi yeela allah u saafi yeela wa huwa muxsinun wuxuu saafi yeelay walxaal huwa isagu muxsinun uu samafalay ay muwaxidun mid allah keliyeynaayo uu yahay muxsin wuxuu ku fasiray eh, muwaxid oo tawxiidkiiaba ku fasiray waxaa isagu ku fasiray marka waxa weyaan ibnu kasiirku rasuulka raacitaanka la raacaayo daahiran wa baatinan marka in looga jeedo ayuu marka ku fasiray waana sida aasaarta qaarkood ku soo aroortay inay marka yidhaahdeen taabiciinta qaarkood wahuwa muxsinun ay muttabicun fiihi arasuul rasuulka mid raacayna uu yahay falahu ajruhu cinda rabbih falahu isaga waxaa u sugnaaday ajruhu ajarkiisa u sugnaaday cinda rabbihi rabbigii agtiisa ayuu ugu sugnaaday istiqraarka labada marka waxa weeye darafka iyo jaarkiiyo majruurka labadaba ku camal falaya ay sawaabu camalihi ajarkii camalkiisaa u sugnaaday ka bedelo aljannatu jannadaa u sugnaatay sawaabu baa laga bedelaya oo sawaabka iyo jannadu waa isku mid wey walaa khawfun calayhim cabsigii korkooda may ahaan walaa hum iyagu ma ahaan yaxzanuuna qaar murugoonayo oo markay dadku murugoodaan qaar murugoonayana ma aha ay fi laakhira aakhira gudaheeda wa qaalat ilyahuudu laysat innasaara calaa shay yuhuuddii waxay yidhaahdeen laysat innasaara kiristaanku may ahaanin calaa shayin shay diina oo la ictibaariyo oo wanaagsan qaar ku sugan ma aha wa qaalat innasaara kiristaankuna waxay yidhaahdeen laysat alyahuudu calaa shay yuhuuddu waxba kuma sugna yacni calaa shayin muctadin bihi shay la tirsadoo la xisaabsado ama markaa waxay wanaagsan kuma sugna wax diinoo fiican kuma sugna saasay yidhaahdeen waxay sidaa labada qoleba yidhaahdeen wa hum yatluuna alkitaab walxaal hum iyagu yatluuna ay akhrinayaan alkitaaba jinsiga kitaab ay akhrinayaan oo towraad iyo injiilna ku rumoobaya kadalika qaala aladiina laa yaclamuuna mila qawlihim kadalika ay mila dalika alqowli odhaahdaa mid la mid ah qaala aladiina kuwii ay yidhaahdeen laa yaclamuuna aan waxba garanaynini mila qowlihim hadalkooda mid la miday yidhaahdeen kadalika caddaynaysaa oo marka waxay noqonaysaa un markaa bedel laga bedelaayo faallahu yaxkumu baynahum yowma alqiyaama faallahu allah yaxkumu baynahum dhexdooda waa kala xukumayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaame ayuu ilaahay kala xukumi doonaa dhexdooda fiima kaanuu fiihi yakhtalifuun waxay ahaayeen qaar markaa isku khilaafo isku maandhaafa ilaahay baa kala xukumaya oo kala saari doona allah wuxuu inoo sheegayaa yuhuudda iyo nasaarada qolo weliba qolada kale inay baadiyaynayso aynay odhanayaan qolana diin ma haysato sidaa inay odhanayaan waxay sidaa odhanaya oo kitaabkii akhrinayay odhanayaan waxaa laga qaadanayaa yacni shayga xaqa ah yacni markaa in qadar xaqa haddii cidi ku sugan tahay la qiro oo aan marka waxaa la beenin oo aan la odhan marka waxaa waxbaba kuma saxna xataa hadday qola lunsan tahay in la yidhaahdo waxa weeye xabad saxan ma leh sax ma aha waa in la yidhaahdaa qadarka saxda ah waa in la qiraa oo wixii marka waxa weeye markaa baatila yacni la caddeeya baatilnimadiisa laakiin wixii markaa xaqa markaysagaa la qiraa oo leeyahy intaa waa ku saxan yihiin saas aawadee ahlu sunnaha waxaa lagu yaqaanaa insaaf baa lagu yaqaanaa markay ahlubidaca sheegayaan yacni ma odhanayaan wax alla waxay ku sugan yihiin waa wada baatil odhan maayaan yacni waayo bidacu waxay ka kooban yihiin yacni qadar xaq iyo qadar bidcaa bay isku darayaan inta xaqa ah waa in la qiraa xaqu waa casiis yacni xaqa markaa cid kastoo xaq sheegta waa in xaqiisa markaa xaqaa la ogolaadaa xataa gaal hadduu sheego shay xaqa oo la garanaayo xaqnimadiisa waa inaan la odhan gaal baa sheego waa baatil waa in la yidhaahdaa waxa weeye qad sadaqaka wahuwa kaduub yacni haddii la ogaaday shaygaasi inuu xaq yahay xaqnimadiisa waa in la qiraa nebi maxamed muxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam markuu abu hurayra u sheegay nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu shaytaan ku yidhi ninkii u imanayey oo shaytaanka ahaa habeennadii kusoo noqnoqonayey markuu ku yidhi waxbaan ku barayaa oo aayatu kursiga habeenkii akhri haddaad aayatu kursiga akhrido yacni xagga ilaahay baa lagaa ilaaliyaa habeenkaas shaytaanna kuu soo dhowaan maayo nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam qad sadaqaka wa huwa kaduub run buu kuu sheegay mas'alada isagoo been badana ah marka maxaa la kala saarayaa qadarka xaqa ah iyo yacni baatilkaa la kala saaraya ahlu sunnaha waxaa lagu yaqaanaa insaaf baa lagu yaqaanaa yacrifuuna alxaqa wayarxamuuna alkhalqa yacni waxa weeye xaqa ayay garanayaan khalqigana waa u naxariisanayaan sidaas aawadeed firqo waliba intay ku saxan tahay yacni waa inaan la inkirine markaysa waxaa la qiraa la yidhahdaa intaa waa ku saxan yihiin laakiin waxay ku qaldan yihiin kayta wa kayta sidaa iyo sidaa iyo sidaasay ku qaldan yihiin oo marka waxabay sidaa loo kala saaraa e laakiin haddii la yidhahdo wax allo waxay ku sugan yihiin waa wada baatil oo dee shay xaqa uu ku jiro dee waxay noqonaysaa shaygii xaqa ahaa markaysaga inaad markaa yani diidday xaqnimadiisii ayay markaa noqonaysaa marka waxa weeye yacni insaaf wax la yidhaahdaa loo baahan yahay cadaalad iyo insaaf baa loo baahan yahay walaa yajrimanakum shana'aanu qawmin calaa an laa tacdiluu yaana idinku kallifin nacaybkaa cid necabtihiin a caddaalad samayn weydaan yayna idinku kallifin ee caddaalad sameeya marka insaaf iyo cadli waa in lala yimaadaa yacni waxa weeye ruuxa markaa mukhaalifkaaga ee ku khilaafsan yacni ama aa col tihiin yacni markaa xabbad xaqaba ma leh ha odhanee markaysaga qadarka xaqa ah hadduu xaqa sheego marka waxa qir wixii baatilana baatilnimadiisa markaa caddee bacdu alikhwa marka mawduucaasoo kale laga hadlayo waxay moodayaan in la odhanaayo ilaaba ilaa in la sheego waxay cidi ku saxan tahay baa laasima marka la radinaayo muraadku saa maaha ee waxaa laga tilmaamayaa in la inkiro la yidhahdo waxbaba kama saxna ee waa wada baatil waxoodu waxa weeye waa inkaar qayb xaqi ka mida la inkiraayo inaad shay mucayana ku radido oo aanad u tacarudin waxa kaley ku sugan yihiin ma xaq baa ma baatil baa waa shay aakhar taasi fahan masaa'isha laakiin ta ku saabsan waxa weeye inaad tidhaahdo wax allo waxay ku sugan yihiin waa wada baatil de waxay noqonaysaa inkaar markaysaa shay xaqi ka mida aad inkiraysay noqonaysaa laakiin muraadka hadalka aynu nidhi ugama jeedno inaanu leenahay marka cid la radinaayo waxay ku qaldan yihiin lagu radinaayo ilaaba ilaa waa in marka maxaasintoodana la sheegaa taas waa mid baatil aan sax ahayn laakiin waxa weeye in maxaasintooda la sheego iyo in marka waxa weeye eh, la inkiro wax kaloo maxaasinaba inaynay lahayn dee waa laba shay oo kala duwan marka masaa-isha waxa weeye marka midba mawdiceeda dhig yacni marka midba mawdiceeda dhig haddaad arki lahayd hadalka ibnu taymiya odhanaayo marka yacni wa qaalat alyahuudu laysat ilnasaara calaa shayin wa qaalat ilnasaara laysat alyahuudu calaa shayin markuu firaqa sheegaayo oo odhanayo firqadani waxay tidhi taasi waa baatil bay ku sugan tahay tani waxay tidhi baatil bay ta kale ku sugan tahay waxa weeye waa sunankii yuhuuddoo la raacayo waxaad u fahmi lahayd markaysa markaa waxaban inay khilaafsantahay jaadadii baad moodi lahayd mana aha ee waxa uu diidayaa shay xaqii ka mida in la inkira uu diidayaa yacni waxa weeye ibnu taymiya waxa weeye waaba culamaai sunna insaaf baanu sameeyaa wakhtiyada qaarkood firaqa qaar waxa laga sheegay aan jirin ayuu markaa yidhahdaa taasi ma jirto masalano kale waxa weeye marbaa firaqa qaarkood waxay yidhaahdeen ibliis wuxuu inkirayey jiritaanka ilaahayba saas u gaaloobay markaasuu hada kadibun cala ibliis taasi waa been ibliis laga sheegaayo beentuna waxa waxawy cidnaba in laga sheego yacni waxa weeye ma bannaana alkadibu xaraamun cala kulli axad walow cala kaafir been in laga sheegaa cid waa xaaraan kulay tahay marka cidda laga sheegayaa gaal ay tahay been in laga sheegaa ma bannaana markuu ka hadlaayo firaqa mushabbihada mushabbihada markuu ka hadlayo wuxuu odhanayaa marka waxaway axsanuu fi lisbaat waxay ku samafaleen sugista sifaatka ay sugayaan wa asaauu fi tamhiil watashbiih tashbiih ay ku xumaato faleen mucailada markuu ka hadlaayo sifaatka inkiray wuxuu odhanayaa axsanuu fi tanziih waxay ixsaan kula yimaadeen tanziiha ay la yimaadeen oo isilaahayen ilaahay khalqiga inuu shabaho u diida wa asaauu fi altactiili wataxriif ayay xumaato ku faleen marka waxa weeye qadarka xaqa qirista la qirayo oo mas'alada la tafsiilinayo si aan loo qaado wada baatil inay tahay iyo waa kala duwan tahay maxaasinta cidda la radinaya in la sheegaa markaysa marka laazima oo firaqa casriga ah, yani markaa baatil ahaan ay la yimaadeen marka masaa'isha markaa midba mawdiceeda waa in la dhigaa yani wahum yatluuna alkitaab waxaa loo keenay jumladan xaaliyada ah yani akhrinta kitaabka ay akhrinayaan wuxuu ku hanuuninayaa dee in wixii xaqa la qiro ayuu ku hanuuninayaa yacni markaa oo aan markaa xaqii wax ka mida ah, aan marka waxa la beenin yacni markaa taas ayuu markaa keensanayaa marka dee inay kitaabka akhrinayaan iyo inay marka waxa weye yidhahdaan qolo waliba qolada kale dhammaan waxay ku sugan yihiin xabad saxan male yacni waxa weeye waa laba arrin oo iska hor imanaya weeyi sidaa ay qoladaasi yidhaahdeen yuhuuddiiyo nasaaradu ayaa kuwii marka aan waxba garanayn ee jahalada ahaa sida mushrikiintii oo kale iyaguna saasoo kale iyaguna odhanayeen oo ay lahaayeen marka waxa innaga mooyaane cid saxani ma jirto dhammaanna markaysa marka waxa yani dadka kale oo dhammi waxay ku sugan yihiin baatil bay ku sugan yihin ay odhanayeen allah waxau yidhi wa qaalat ilyahuudu laysat innasaara calaa shay yahuuddu waxay yidhaahdeen laysat innasaara kiristaanku may ahaanin calaa shayin yacni qaar shay ku sugan ma aha ay muctadin bihi shay la xisaabsadoo la tirsadoo la ictibaariyo kuma sugna xagga diin wuxuu ku tilmaamayaa sifo in la qadaraayo oo min baabi xadfi nacti ay tahay nactigii la garanaayay in la xadfay marka laysa min ahlik ay laysa min ahlika annaajiin yacni markaa saasoo kale ya'hudu kulla safiinatin ay kulla safiinatin saalixa ama saxiixa yacni markaa ayaa laga tilmaamaya marka sifadii haddii la garanaayo waa la xadfa man qowluhu qowlun yani wa ficluhu ficlun yani shicirkii markaysa markaa saas tilmaamayoo kale shawaahidda lasoo qaatay ka mid tahay nactiga in la xadfo wa kafarat biciisa ciisena waa ka gaaloobeen oo yuhuuddii ciise waa ka gaaloobeen waa la colloobeen risaaladiisii waa beeniyeen waxay yidhaahdeen waa sixiroolo waa falallow bay yidhaahdeen xataa nasabkiisii bay dureenoo waxay yidhahdeen waa garac waa garac bay yidhaahdeen colaadda ay la colloobeenoo waxay isku dayeenba inay dilaan teello umay dhigano ilaahay baa ka rafciyey oo ka kor qaaday yaa markaasaa samawaadka la qabadsiiyey shabahiisina waxaa lagu tuuray shakhsi kalea lagu tuuro iyagoo moodaya ciise inay dilayaan bay dileen shakhsigii kale ayay saa ku dileen wa qaalat innasaara kiristaankuna waxay yidhaahdeen laysat ilyahuudu calaa shay yuhuuddu waxba kuma sugna shay diinoo ay muctadin bihi la tirsado la xisaabsado ama la ictibaariyo kuma sugna saasay yidhaahdeen wa kafarat bimuusa muusena waa ka gaaloobeen intay saa yidhaahdeen bay muusena ka gaaloobeen nebi muuse calayhi asalaam wahum yacni iyagoo waxay sidaa yidhaahdeen walxaal labada qolaba ay ilfariiqaani labada kooxoodba yatluuna alkitaaba jinsiga kitaaba ay akhrinayaan oo haddii laba kooxood laga tilmaamaayo oo alfariiqaan ay yihiin maxaa hum loo yidhi oo jamaca looga cabiree humaa loo odhan waayey waxaa loo odhan waaye fariiq waliba wuxuu ka kooban yahay jamac fara badan marka ictibaarka marka laga eegaayo mid waliba inuu e, fariiq waliba ka kooban yahay jamac fara badan aawadeed baa hum looga cabiray waxay sidaa yidhaahdeen wa hum walxaal labada qoloba yatluuna alkitaaba jinsiga kitaab ay akhrinayaan asha ku jirtaa jinsiye ah marka jinsiga kitaab bay ku dhici jinsiga kitaabna waxaa soo gudagelayaa kitaabkii injiileed iyo kitaabkii towraadeedba waa soo gelayaan ila jinsiga kitaab bay ka mid yihiin jinsiga kitaab ay akhrinayaan jinsigaa kitaabu almunazala calayhim iyaga korkooda lagu soo dejiyey wa fii kitaabilyahuudi kitaabka yuhuudeedna waxaa ku sugan kitaabka yuhuud loo soo rogay towraad baa loo jeedaaye tasdiiqu ciise ciise in la rumeeyaa ku sugan wa fii kitaabi nasaara kitaabka nasaare loo soo rogayna waxaa ku sugnaa waa kitaabka injiileede tasdiiqu muusa muuse in la rumeeyo waljumlatu xaalun jumladuna xaal weeye jumlada waxaa loo jeedaa wahum yatluuna alkitaaba waxaana laga xaalaynayaa yani faacilka qaala ayaa laga xaalinaya labada mawdicba alyahuudu iyo annasaara labadaba labadaa faacil baa laga xaalaynaya waxay labada qoloba sidaa yidhaahdeen walxaal hum yatluuna alkitaab kadalika ay kamaa qaala haaulaa siday kuwaasi yidhaahdeen si la mid a ayaa qaala aladiina kuwii ay yidhaahdeen laa yaclamuuna aan waxba garanayni ay ilmushrikuuna gaalada ayaa sidaa yidhi min alcarabi wa wahayrihim carab iyo hayrkoodba lahaaday yacni waxaa laga tilmaamayaa mushrikiintuna sidaa inay yidhaahdeen min alcarabi wa ghayrihim futuuxaadka waxaa ku dhacay oo marka waxa weeye saaxibu lfutuuxaat waa jamalkee uu yidhi wakhayruhum buu u dabdiyey dabeedna wuxuu yihi waa marfuuco yacni mushrikiintay ku cadfan tahay saa'iqna maha saasi ee sawaabku waxay tahay waghayrihim in la yidhaahdo wakhayruhum haddii la yidhaahdo waxay ku cadfan tahay mushrikiinta waxay noqonaysaa waa cid aan mushrikiin ahayn in laga tilmaamaayo yacni mushrikiin cidaan ahayn in laga tilmaamaayo dee haddayna ahlu kitaabna ahayn mushrikiinna ay ahayn maxay markaa noqonayaan maxay marka waxawe xaalka noocaasna waxay noqonayaan gaaladii kale inay markaysa markaa ku dhacayaan sidaa inay u wadaan laakiin waxaa ka quman in la yidhaahdo wahayrihim yacni carabiya iyo ahaaday yacni yuhuud ciddii ka soo hadhay waxaa lagu itlaaqa mushrikiin inay yihiin ina aladiina kafaruu min ahli lkitaabi walmushrikiina fii naari jahannam ahlu kitaabkaa gaar la taagay gaaladii kale oo dhanna mushrikiintaa la soo geliyey khilaaf baa ku jira markaysaga ahlu kitaabku gaaladoodu ma soo gelayaan mushrikiinta iyo mushrikiin ma la odhanaya mise la odhan maayo laakiin waa laysku waafaqsan yahay gaalada kale oo dhammi inay mushrikiinta soo gelayaan waayahay kadalika qaala aladiina ay kamaa qaala haaulaa'i siday kuwaasi markaa yidhaahdeen oo kale siday kuwaasi yidhaahdeen oo kale qaala aladiina kuwii waa yidhaahdeen laa yaclamuuna aan garanayn ay ilmushrikuuna mushrikiintii baa yidhi min alcarabi wa hayrihim carab iyo hayrkood ba ahaaday cidaan carab ahayn iyo carab ba ahaaday yacni markaa saa la yidhaahdo sida kale uu wadaa waxay tahay in la yidhaahdo ay ilmushrikuuna min alcarabi mushrikiintii carabta ahayd iyo wa hayruhum ciddaa kale aan markaysa waxaan yacni marka mushrikiin aan ahayn ee kufaarta kale ah laakiin waxaa si quman in la yidhahdo wakayrihim kadalika qaala aladiina laa yaclamuuna mila qawlihim bayaanun limacna dalik mila qawlihim hadalkooda mid lamida ayay yidhaahdeen waa caddayn markaysaga taa macnaheeda la caddaynaayo ay qaaluu likulli dii diin waxay yidhahdeen mid kastoo diin u saaxiiba laysuu calaa shay cid kastooo diin haysataaba shay kuma sugna bay yidhaahdeen qolada markaysaga mushrikiintuna faallahu yaxkumu baynahum yowma alqiyaamah allah baa kala xukumaya dhexdooda maalinta qiyaame fii ma kaanuu fiihi yakhtalifuun waxay ahaayeen qaar isku khilaafa oo umuuraha diinta ka mida ayuu ilaahay ku kala xukumaya oo min amri diini umuuraha diinka ka mida fayudkhilu lmuxiqa aljannata walmubila annaar fayudkhilu wuxuu gelinayaa almuxiqa ka xaqa markaa ku sugan ee muxiqa ah aljannata jannaduu gelinaya walmubila u saaxiibkaana wuxuu gelinayaa annaara naarta waman adlamu miman manaca masaajid allahi an yudkara fiiha smuhu wasacaa fii khadaabiha waman adlamu yaa ka dulmi badan mantu waa istifaamiyo laa axada adlamu waa istifaam bimacna nafyi siiqadu waa su'aal macnuhu se wuxuu u dhacayaa diidmo laa axada adlamu cid ka dulmi badani ma jirto miman manaca kii diiday masaajid allahi masaajidda ilaahay diiday oo dadka u diiday an yudkara fiiha smuh in lagu xuso masaajidda gudahooda magaca ilaaha in lagu xuso ka diiday ee manciyey cid ka dulmi badani ma jirto wasaca ku dadaalay oo u rooray fii kharaabiha ay fii takhriibiha kharaabinta la kharaabinayo masaajidda oo la catilaayo ama la duminaayo ama cibaadadaba loo diidaayo ulaa'ika maa kaana lahum an yadkhuluuha ulaa'ika kuwaa sifada la soo sheegay lihi waa kuwa masaajidda ilaahay mancinaya kharaabinayeene maa kaana lahum uma sugnaano uma bannaano an yadkhuluuha masaajidda inay soo galaan xaal axwaasha ka mid a ilaa khaa'ifiin xaal ay baqayaan mooyaane xaalad kale inay soo galaan mid u bannaan ma aha macno amar baa looga jeedaayo macnuhu wuxuu u dhacayaa markaysa markaa yacni markaa macno nahyi buu u dhacayaayo yacni markaa ha u ogolaanina inay soo galaane yacni u diida xaal ay baqayaan mooyaane xaalad kale inay soo galaan ha u ogolaanina macno nahyi buu u dhacaya lahum fi dunyaa khizy lahum waxaa u sugnaaday fi dunyaa adduunyada gudaheeda khizyun dulli baa u sugnaaday walahum fi laakhirati aakhiro gudaheedana waxaa ugu sugnaaday cadaabun cadaab cadaabkaasoo cadiimun weyni badan aayaddan waxay culammadu yidhaahdeen waxay ku soo degtay qolada mushrikiinta oo nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo muslimiintaba u diiday maalintii sanadkii xudaybiya inay soo galaan xaramka ay soo galaan oo beytka ilaahay ee kacbada inay soo galaan u diiday beytullaahi alxaraamka oo cimraystaan u diiday waxaa kaloo la yidhi maya waxay ku soo degtay qolada kiristaankay ku soo degtay oo iyagu markaa baytulmaqdiska kharribay ayay ku soo degtay saxduna waxay tahay labada noocba inay shamlinayso oo aayaddu ay caamo tahay oo labada noocba ay soo gelayaan iyaga iyo ciddii kale ee mancidaaba inay markaa soo gelayso sidaas yadaabaana markaa saxano aayaddu waa caama weeye alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab tixgelinta waxaa le lafdiga caamnimadiisa ee sababta gaarnimadeedu ma laha siiqaday ku soo aroortayna waa siiqa caama weeye waman adlamu miman manaca masaajid allahi an yudkara fiiha ismuhu wasacaa fii kharaabiha cid ka dulmi badani ma jirto ee wuxuu yahay adlamu aalimiin kuwa daalimiintaa ka ugu dulmiga badan ee ugu xadgudubka badan ka markaa masaajidda ilaahay dadka ka mancinaya u diidaayo in lagu cibaadaysto allaha lagu xuso u diidaaya kuna dadaalaya in la kharaabiyo yacni markaa ku dadaalaya masaajid allaahi baa la yidhi marka masaajidda ilaahay oo dhan xukunkaasi waa ku rumoobayaa marka kumana gaar ahaa baytullaahi alxaraamka oo kacbada ah iyo baytulmaqdis mid ku gaara ma aha masaajid allah waa caam kuwa iyo khayrkoodba waa soo gelayaan yacni masaajiddana waxaa lagu camiraa cibaado ayaa lagu camiraa lagu cibaadaysto oo lagu tukanaayo oo ilaahay lagu xusaayo oo lagu cibaadaysanayo taasaa lagu camiraa kharaabinta la kharaabinayana waxay noqonaysaa imaa xisan wa imaa macnawiyan loo kharaabiyo xisi ahaan loo kharaabiyo oo la dumiyo ama macnawi ahaan loo kharaabiyo cibaadadii markaysaga laga catilo laga madhnaysiiyo cimaarada masjidka la camirayo waxaa soo gelaya cibaado in lagu camiro iyo in dhisitaanka iyo hagaajinta iyo nadiifinta iyo yacni markaa ka shaqaynta markaysaa lagu camiro imaa xisan wa imaa macnawiyan yani nooc waliba waa soo gelaya marka ilaa khaa'ifiin waa xaal waxaa looga jeedaa iyagoo baqaaya mooyaane ha soo gelinina bimacnaa laa tumakkinuuhum an yadkhuluu fiiha inay soo galaan ha u ogolaanina xaalay baqayaan mooyaane akhiifuuhum biljihaad sida markaa sharaxba inoogu caddayn doono yacni jihaad ku cabsigeliya in laga tilmaamaayo adduunyada gudaheeda waxaa ugu sugnaaday dulli ayaa ugu sugnaaday dulligaana waxaa soo gelaya yacni marka waxa weeye dulliga macnawiga saaran iyo marka waxa weeye markaa hoosaynta ay hoosaynayaan laga qaalib noqonaayo waxaa soo gelaya jizyada iyo gibirka yacni laga qaaday ahlu kitaabka iyo majuuska ayaa markaa soo gelaya waayahay dulli kaloo dee iska saaranna waa jiraa oo dee waxa weeye kufriga iyo xumaantu dee waa dulli yacni taacada ayaa cizo leh walahum fi laakhirati cadaabun cadiim aakhirna waxaa ugu sugnaaday cadaab weyn baa ugu sugnaaday cadaab weyn baa aakhirana ugu sugnaaday aayadda waxaa laynoogu sheegayaa cidda markaa masaajidda ilaahay mancinaysaa oo dadka u diidaysaa inay tahay cidda daalimiinta cidda ugu dulmiga badan inay yihiin ayaa laynoogu sheegay haddana markaa aayado kale ayaa soo arooray oo laynoo tilmaamaayo cid kale oo laynoogu tilmaamay waman adlamu miman iftara cala allahi kadiban iyo waxa weye waman adlamu miman dukira biaayaati rabbihi fa acrada canha yacni waxa weeye kuwa aayaadka ilaahay inta lagu waaniyey ka jeestay cidda ugu dulmiga badan inay yihiin marka see loo kulminaya waxay culammadu yidhaahdeen waxaa loo kulminayaa mid walba waxaa lagu khaas yeelayaa bixasabi silatihi yacni mid walba mawsuul kasta waxaa lagu yacni markaa yeelayaa yani marka bixasabi silatihi siladiisu markaysaa noocay tahay cidda maaniciintee wax mancida waxa ugu dulmi badan cidda masaajidda ilaahay in lagu cibaadaysto oo allah lagu xuso ka mancinaysa ayaa maaniciin wax mancida adlamu lmaaniciin waa kuwa ya adlamu lkaadibiin waxa weeye cid been sheegta cidda ugu dulmiga badan eh, ama cid mukadibiinoo wax beenisa cidda ugu dulmiga badani waa cidda allah ku been abuurata ama xaqa beenisa cid mucridiina oo jeesato waxa ugu dulmi badan cidda marka la waaniyey oo aayaadka ilaahay lagu waaniyey ka jeestay yacnii icraad kulli ah icraadku wuxuu u qaybsamaa icraad juz'i ah oo shay mucayana laga jeesto iyo icraad kulli ah oo qalban wa qaalaban looga jeesto xagga qalbiga yacni oo ictiqaadkiiiyo iyo rumayntii laga jeesto iyo waxa weeye camalkiiba laga jeesto waa eh, icraad kulli icraadkaa kulligiina waa kufri weeye marka bixasabi silatihi marka mid walba lagu qaydo waxay noqonaysaa mid waliba noocaasu ugu dulmi badan yahay noocaas cid ka dulmi badan ma jirto maanicin cid ka dulmi badan cid masaajidda ilaahay manciday eh, ma jirto haakada kaadibiinna iyo marka waxa weye mucridiinna waa saas weji labaad culamada qaarkood waa mareen oo waxay yidhahdeen aayaadkaas isdiidi maayaan oo iskama hor imanayaan eh, waxaa lagu kulminayaa in mid walba waxaa loo diiday cid ka dulmi badan inay jirtaa la diidaye nafyul adlamiyati laa yaqtadii nafya almusaawaati fi dulmi yacni waxaa weeye marka laga hadlaayo adlamiye in la nafiyey in laga dulmi badan yahay diidi mayso dulmiga in lagala siman yahay ya ee waxay noqonaysaa kuwan dhammaantood xagga markaa yacni dulmiga martaba waaxiday ka wada joogaano midkoodna ka kale kama dulmi badna yacni qoladanna cidi kama dulmi badna qolada kaadibiinta ee allah ku been abuuratayna cidi kama dulmi badna cidda mucrudiinta ee aayaadka ilaahay ka jeesatay markay soo gaadheenee lagu waaniyey dabadeed icraad kulli ah ka jeestay qalban wa qaalaban ictiqaadan wa camalan uga jeestay yagana cid ka dulmi badani ma jirto laakiin martaba waaxiday dulmiga kaga sugan yihiin oo dhammaantood kufri bay ku jiraan oo dee waa gaaloobeen marka waxa weeye nafyu ladlamiyati laa yaqtadii nafya almusaawaa adlamiyada in la nafiyo in laga dulmi badan yahay ma keensanayso musaawaa dulmiga lagala siman yahay in la diidaayo keensan mayso ee sinaanshaa ka imanaya oo sinaanshihii lama diidin calaa kulli xaal weji kaleo saddexaad waa sheegeen culamada qaarkood laakiin wejiga horeynu soo sheegnay ayuu u noqonaya taana waxa weye waxaa tilmaamay culamo badan baa tilmaamay abu xayaan alandalusi ayaa markaysaga ku sheegay kitaabkiisa baxriga yani ku sheegay yani suyuudi baa ka soo qaatay zarkashi baa ka soo qaatay isaguna burhaanka yani suyuudi baa ka soo qaatay itqaanka yani culamo kaleo badan baa kasii qaatay marka waa saas wy allah waxau yihi waman alamu yaa ka dulmi badan ay laa axada adlamu cid ka dulmi badani ma jirto laa axada adlamu markuu yidhi wuxuu ku tilmaamayaa istifaamun bimacna nafyi siiqadu waa su'aalo mantu waa istifaamiyo laakiin macnuhu wuxuu u dhacayaa nafyi ayuu u dhacaya nafyiga qumman iyo istifhaam bimacna nafyi ayuhuma ablaq markuu nafyi qumman la sheego laa axada adlamu haddii toos loo yidhaahdo iyo haddii la yidhaahdo yaa ka dulmi badan cid ka dulmi badani ma jirta labada waxa ablaqa oo sii xeldheeraansha badan istifaam bimacna nafyi istifhaam oo macno nafyi loo jeedo baa ka sii xoog badan oo ka sii miisaan badan muxuu uga miisaan badan yahay waxay yidhahdaan culammadu marka istifhaam siiqadii ku soo arooro su'aal macnuhuna nafyi u dhacaayo macno taxaddi oo kalea ku jira kaannahu in la leeyahay bal carsheega markaysa markaa cid eh, ka dulmi badan ma jiro dee ya marka waxa weeye maadaama macno taxaddi laga dhadhansanayo yacni isaga ablaqa oo xeeldheeraansho badan waman adlamu yaa ka dulmi badan ay laa axada adlamu cid ka dulmi badani ma jirtee miman manaca kii diiday masaajidallaahi masaajidda ilaahay diiday an yudkara fiiha smuhu in lagu xuso ilaahay magiciisa in lagu xusoo diiday bisalaati watasbiixi waa tusaale wuxuu u diiday in lagu tukado iyo in lagu tasbiixsado iyo marka adkaarta kale in lagula yimaado hadday tahay tahliil laa ilaaha ila allah hadday tahay takbiir allahu akbar hadday tahay taxmiid alxamdu lilah an yudkara fiiha ismuhu bay soo gudagelayaan salaaddii lama tukan karo iyadaan magaca ilaahay la xusin adkaartii lalama iman karo iyadaan magaca allah la xusin ilaaba ilaa magaca allah waa in la xusaa yacni maa min daakirin lilaah ilaa wayadkuru isma allah mid allah markaa wax u dikrinayaa ma jiro dikri ula imanaya inuu magaca allah xuso mooyaane ma suuroobi karto an yudkara fiiha ismuhu saasay u soo gudagelaysa wa sacaa ku dadaalay oo u rooray fii kharaabiha ay fii takhriibiha kharaabinta la kharaabinaayo oo lagu kharaabinayo bilhadmi dumin la dumiyo aw itactiili ama madhnaysiin cibaadada laga madhnaysiiyo lagu kharaabinaayo hadda yahuudi waxay ku samaynayso baytulmaqdis waxa weeye waa masaajiddii ilaahay oo la mancinaayo lana kharaabinaayo iyadoo la tukanayo ayay wakhtiyada qaarkood yacni markaysaga rasaasta ku furaan oo dadka laayaan wakhtiyada qaarkoodna waa ka manciyaanoo waa u diidaan yacni ciidamadoo hubaysan baa markaysaga soo gelaya oo marka waxa weeye dadka ka mancinaya ka dareerinaya wakhtiyada qaarkood rasaasaha ku furaya yacni waxa weeye way kharaabinayaan baytulmaqdis bay markaa saa u gelayaan waxay soo gudagelayaan cumuumka aayadday soo gelayaan aayaddu waa caamu marka lehel saasay ku soo degtay macnaheedu maaha inay ku gaar tahay ilaa yowmi alqiyaama aayaddu waa muxkamo cid kastoo ficilkii la timaada waa markaa ku rumoobaysaa oo cumuumkay soo gudagelayaan nasalat waa soo degtay ikhbaaranka warramis laga warramaayo can iruumi ruum laga warramaayo reer yurubka alladiina kuwaasoo kharabuu kharibay beyt almaqdis bayt almaqdis iyo bayt almuqadasba waa la yidhahdaa aw fi lmushrikiina ama mushrikiintay ku soo degtay lamaa saddu nabiya sala allahu alayh wasalam markay nebiga u diideen caama xudaybiyati sanadii xudaybiye ay u diideen waa sanadii lixaad ee hijriga can ilbeyti beytullahi alxaraamka ay u diideen nebiga oo saxaabadiisu ay la socdaan oo kun iyo afar boqol oo saxaabi ay la socdaan ayaa soo cimro tegey waxay dooneen inay cimraystaan gaaladii qureysheedna wax heshiisii kama dhaxayn iyagoo ixraaman bay yimaadeen dabad markaa waxa weye way iska hortaageen oo waxay yidhaahdeen waxaad geli maysan waar cimraan u soconnaa beytka ilaahay ha noo diidina rasuulka ilaahayna beytka ilaahay ha u diidina maya bay yidhahdeen abadan iyadoo wixii la ogaa oo dagaalli ina dhex mareen heshiis aanu inaga dhaxayn carabi maqli mayso iyagoo hubaysan bay iska soo galeen ballan la'aan iyo heshiis la'aan iska soo galeen arrinka noocaasi ceeb bay nagu tahay marka sidaas aawadeed dagaal baanu ka xignaa dagaal baanu ka xignaa nebiguna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam wax kastoo maanta xurmada beydka ay ku weynaynayaan khudo kasta iila yimaadaanoo xurmada beydka ay ku weynaynayaan waa ka aqbalayaa baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam heshiis bay markii dambe ula yimaadeen muslimiinta qaarkood qodobada qaar oo ku sugnaa ay dhibsadeen laakiin ay khayrku ku jiray sida nebigu yeelay calayhi salaatu wasalaam dabeedna waa ka aqbalay maslaxada isagoo eegaaya daraaddeed buu ka aqbalay qodobada heshiiska qaarkoodna ay marka ahaayeen qaar muslimiin badan ku adkaa yacni markaa waxa weeye aad iyo aad ugu adkaa ayaa nebigu ka yeelay dabeedna heshiisku wuxuu noqday markaysaga sannadkan noqda dagaalkana ha la joojiyo muddo toban sano ayaynaan dagaalamin nabad ha la ysku dhex maro idinkuna hadda noqda sannadda soo socota wakhtiga wakhtigiisa soo cumraysta markaa markaa soo cumraysta ciddii annaga naga timaaddo o idinka idiin timaadda waa noo soo celinaysaan ciddii idinka idinka timaaddo annaga noo timaadana la soo celin maayay yidhaahdeen qoladii qureysheed nebigu waa ka yeelay calayhi salaatu wasalaam yaa qodobka ku adkaaday rag badan oo muslimiintii ka mid a waxa weeye eh, ciddii annaga naga timaadda haddaanu markaa quraysh nahay oo madiine idinku timaadda waa noo soo celinaysaan oo gacantaa naga soo gelinaysaan markaanu idiin nimaadnu dhahaa keena heshiis baa inaga dhexeeye waa noo dhiibaysaan ciddii laakiin idinka idinka timaado annaga nagu soo noqota celis ma jiro idinma celinayno nebigu waa ka yeelay maslaxada isagoo eegaya daraaddeed iyo xurmada beydka in la weyneeyo iyo kacbada yaa aawadeed buu ka yeelay yacni saas yadabuu ka yeelay ulaa'ika maa kaana lahum an yadkhuluuha ulaa'ika kuwaa la soo sheegay sifadaalihii ee masaajidda ilaahay dadka u diidaya iyo in lagu cibaadaysto e allah lagu xuso maa kaana lahum uma sugna bimacnaa uma bannaanaa loo jeedaa an yadkhuluuha inay soo galaan marka waxawaa beytka ama masaajidda inay soo galaan mid u bannaan ma aha yacni uma sugna yani markaa inay soo galaan xaal axwaasha ka mida ilaa khaa'ifiin xaal ay baqayaan mooyaane waa khabarun bimacna alamri yacni bimacna alamri wuxuu u jeedaa bimacna nahyi ayuu u jeedaa oo waxa weeye amar haddii la itlaaqo nahyiguna waa soo gudagalaa waatay culammadu yidhahdeen ibnu taymiyaba odhanaayo idaa utliqa alamru dakhala fiihi nahyu amar haddii la itlaaqo nahyiguna waa soo gudagalaa marka wuxuu u jeedaa macna yani macna alab waa khabar bimacna alab buu ujeeda ay akhiifuuhum biljihaad jihaad ku cabsi geliya falaa yadkhulhaa yaanu soo gelin axadun cidnaba oo mushrikiintaa ka midii ama gaaladaa ka midii aaminan xaaluu markaa nabadgelyo u saaxiib yahay yaanu soo gelin lahum fi dunyaa khizyun waa jumlo mustaqilo oo musta'nafo ah ya yacni jumlo markaa cusub wey lahum fi dunyaa khizyun oo maaha in laga xaalaynayo khaa'ifiina markaysa markaa damiirkeeda ku qarsoon laga xaalaynayo maaha waayo haddii laga xaalaynayo waxay noqon lahayd xaalka jizyada laga qaadayo ama xaalka cadaabka u sugnaanaya keliya inay tahay xaalka ay baqayaan muraadkan saa loogama jeedo ma jumlo madax bannaan lahum waxaa u sugnaaday fi dunyaa adduunyada gudaheeda ugu sugnaaday istiqraarka labaduba labada jaarba ay ku tacalluqayaan khizyun dulli ay hawaanun dulli bilqatli walsabyi waljizya ay ku dulloobayaan dil la dilo oo jihaadkii lagu dilo iyo wasabyi qafaalad la qafaasho iyo waljizyati gibir ay bixiyaan walahum waxaa u sugnaaday fi laakhirati aakhiro gudaheedana ugu sugnaaday cadaabun cadaab cadaabkaasoo cadiimun weyni badan huwa annaar waa naarta allah wuxuu yidhi walilaahi almashriqu waalmaqrib walilaahi allahoo qura waxaa u sugnaaday laa ligayrih almashriqu jihada mashriq oo dhan iyo waalmaqribu jihada wax u dhacaan oo dhan qorax iyo dayaxba u dhaco iyo waxa u dhaxeeya baa loo jeedaa yacni alardu kulluha baa ilaahay u sugnaatay fa aynamaa tuwalluu meel kastaa u jeedisaanba yacni wejiyadiinna iyo qasadkiinnaba fa samma wajhu allah halkaasuu ahaaday yacni wejigii ilaahay halkuu ilaahay ka raallida ahaa halkaasay ahaatay qibladii ilaahay uu ka raallida ahaana ay ahaatay ina allaha allah waasicun waa ka fadligiisu u ballaadhan yahay oo waasica yahay oo caliimun cilmiga badan wa qaaluu waxay yidhaahdeen gaaladii ittakhada allaahu walada allah wuxuu yeeshay waladan ubad ayuu yeeshay ama cid makhluuqaadkiisa ka miduu ubad ka dhigtay ayay yidhaahdeen subxaanah ilaahay baa xumaan ka nasahan oo xumaan ka dheer tansiihan lah bal lahu maa fi samaawaati waalard ka soo guurtaasee allah oo keliya waxa u sugnaaday waxa cirarka ku sugan dhammaantood waalardi iyo waxa dhulka ku sugan dhammaantii kullun lahu qaanituun kullun dhammaantood wax allo waxa cirarka ku sugan iyo waxa dhulka ku sugan iyo makhluuqaadkao dhanba lahu qaanituun ilaahay bay ateecayaan oo u hoggaansan yihiin badiicu asamaawaati waalard ay mubdicuhumaa ay huwa allah mubtadihi baa la qadaraya badiicu asamaawaati waalardi ay mubdicuhumaa waa ka markaa cirarka iyo dhulkaba abuurkooda bilaabay isagaan cidnaba kaga dayan badiic bimacnaa mubdic waa faciiloo mufcil looga jeedo wa idaa qadaa amran hadduu arrin qadaro bimacnaa uu doono qadaran uu doono fa innamaa yaquulu lahu wuxuu ku odhanayaa arrinka shayga kun yacni ahawa mid jira noqo fayakuunu ay fahuwa yakuun waa jirayaa oo mid yacni markaa jir ayuu noqonaya wa qaala aladiina laa yaclamuuna lowlaa yukallimuna allahu aw ta'tiina aayah wa qaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen laa yaclamuuna aan waxba garanaynini wa aan diin garanaynini lowlaa yukallimuna allah muu allah nala hadlo aw ta'tiina aayah ama aayadi may noo timaaddo calaamad mucjize ah oo khaariqa ah oo annagu taannu codsannay ah may noo timaaddo kadalika qaala aladiina min qablihim midla qawlihim kadalika ay misla dalika alqowl odhaahdaa mid la mida qaala aladiina kuwii baa yidhi min qablihim iyaga ka horreeyey hortood ahaaday misla qowlihim ka beddelo waa la sii caddaynaya hadalkoodaa mid la miday yidhaahdeen tashaabahat quluubuhum waxaa isu ekaaday qalbiyadooda isu ekaaday iyo waxa qalbiyadooda ku sugan qad bayanna alaayaati liqowmin yuuqinuun allah wuxuu idhi qad bayannaa xaqiiqee waa caddaynay alaayaati aayadaha waxaanu caddaynay liqawmin dad baanu caddaynay yuuqinuuna yaqiininaayo si yaqiina oo hubaala u rumaynaya ayaannu aayaadka u caddaynay allah wuxuu inoo sheegayaa mashriq iyo maqrib xagga qoraxdu ka soo iyo xaggay u dhacdaba dhammaan inay allah u sugnaatay bacdu ahli ahlicilmi waxay yidhahen aayadahani waxay gogoldhig u yihiin qiblada bedelaadda la bedelaayo waxaa laynoo soo sheegay maa nansakh min aayatin aw nunsiha na'ti bikhayrin minha aw misliha oo axkaamta sharciga naskhi inuu galaa laynoo soo sheegay waxay gogoldhig u tahay qiblada in la nasakhi doono oo waagii hore nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisu waxay u tukan jireen beytulmaqdis sida axaadiista saxaaxa ku soo aroortay toddobiyo toban bilood ama lix iyo toban bilood bay u tukanayeen beytulmaqdis maka markay joogeen nebiga iyo saxaabadiisu labada way isku aaddi jireen oo kacbada intay ka maraan jihada kale ayaa kacbada xaggeeda intay u jeestaan oo baytulmaqdisna ku sii beegan yahay labadoo isku aadan oo isku beegan bay wada tukan jireen markii haddaba markaa ay noqotay inay eh, maka inay ka tagaan oo madiine u hijroodaan markay noqotay dee labadii iskuma beegmi karaan laba jihay kala noqota marka baytulmaqdis baa maqsuud ahaaye maqsuudka weyn ahaaye waxay noqotay markaa toddobiyo toban bilood ama lix iyo toban biloodbaa baytulmaqdis ay u tukan jireen nebiga iyo saxaabadiisu calayhi asalaatu wassalaam nebiguna wuxuu jeclaa in qibladii nebi ibraahim iyo nebi ismaaciil nebiyadaa hore qibladoodii in looga qiblo yeelo waynu u tegi doonnaa qad naraa taqalluba wajhika fi asamaa'i falanuwaliyannaka qiblatan tardaaha fawalli wajhaka shatra almasjid alxaraam marka aayadahan waxaa laynoo sheegayaa marka hore naskhi inuu jiro axkaamta la nasakho allahna wax walba awoodo alam taclam ana allaha calaa kulli shayin qadiir haddana mulkigoo dhan allah mulkiyo alam taclam ana allaha lahu mulku asamaawaati walard haddana waxa weeye marka tacanudka in layska daayo oo layska ilaaliyo sidii reer banu israa'iil oo kale in la noqdo oo marka waxa tacanudka ay samayn jireen oo kale aan lala iman yacni qolada markaa ahlu kitaabku inaana khayr inala jeclayn ay jecel yihiin marka waxaweye gaalnimo inala doonayaan baa laynoo sheegay xumaantii markaysa marka ahlu kitaabka laynooga warramay xumaantii yahuud iyo nasaara ay sameeyeen xumaanihi ay la yimaadeen sida lagu badbaadaya laynoo sheegay balaa man aslama wajhahu lilaahi wahuwa muxsinun falahu ajruhu cinda rabbih walaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun islaam in lala yimaado in marka waxa weeye ayaa laynoo sheegay taasaa lagu badbaadaya waxaa laynoo sheegay yacni haddana waxa weeye allah mashriq iyo maqhribba inay u sugnaadeen walilaahi almashriqu walmaqribu fa aynamaa tuwalluu fatama wajhu llah ina allaha waasicun caliim yacni aayadahaa saasaa marka waxa laynooga warramay kadibna markaa nebi ibraahim iyo dhisitaankii uu kacbada dhisay nebi ibraahim iyo nebi ismaaciil iyo wanaagyadii markaa nebi ibraahim iyo dhisiddii markaysa markaa kacbada eh, ay dhiseen ashyaadaasaa laynooga warrami doonaa kadib marka waxa weeye markaa umuuro badan baa laynoo sheegayaa umuuraha ku saabsan iyo nebiyadii horena markaa laynoo tilmaamaya yacni marka waxa weeye iyo in markaa yacni iimaan iyo ixsaan iyo islaamnimo lala yimaado calaa kulli xaal yacni waxay gogoldhig u tahay culammada qaarkood yidhaahdeen qiblada taxwiilka la xawilaayo la beddelaayo xataa marka la xawilo yacni waxay odhan doonaan kuwa sufahaad waa la sii sheegay ya sayaquulu sufahaa waa laga sii warramayaa kullu daalika waxa weeye tahay yacni si tadriijiya arrinkaas yacni markaa la doonaayo in looga dhaadhiciyo aayaddan wuxuu allah sheegay walilaahi almashriqu waalmaqribu fa aynamaa tuwallu fa hama allah aayaddu sabab bay lahayd sababta waxay ku soo degtay salaadda sunnaha ah marka safarka la yahay iyadoo daabadda ruuxu saaran yahay oo rakuubkiisa uu saaran yahay ayaa meeshay u jeeddaba uu yacni markaa uu ugu tukanaya salaadaha faralka maaha hadday xaalatul ikhtiyaar tahay waa inuu markaa salaadaha faralka ah dee ka soo degaa dhulka ku tukadaa qiblada qaabila laakiin sunnayaasha nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo daabadda saaran oo uu safar iyo hoos socdaal yahay ayuu daabadda korkeeda sunnaha ku tukan jiray meeshay ula jeesataba waa iska wadan jiray salaadiisa salaaddiisa sunnaha waa iska wadan jiray fa aynamaa tuwalluu fasama wajhu allah taa waa la yidhi waa sabab sabab labaad waa la yidhi cid qiblada garan weydo qibladii ka ijtihaaday dabeedna qibladii garan weydo meel aan qibladii ahayn u tukatay iyaga laftooda aayaddu waa ku soo degtayna waa la yidhi fa aynamaa tuwalluu fasama wajhu allah calaa kulli xaal qofku xaalatlikhtiyaar hadday tahay yacni waa inuu qibladii u tukadaa qaabilaa laakiin hadday xaalatulibdiraar tahay yacni marbaaba dhici karta qofku daruura inay keensato inuu dee halkii halkuu u jeedo inuu u tukado qofbaa cadow helo cadowgii baa markaysaga xidhay geesaan qiblada aan ahayn baa loo xidhay isaga ikhtiyaar ma leh halkiisaasuu u tukanaya fa aynamaa tuwalluu fasama wajhu allah qof baa dooni la qarqoontay loox buu markaysagaa qabsado loox buu haystaa looxu gees buu u socdaa hadduu markaa is yidhahdo geestaa iska bedela ama markaa waxaan qiblada qaabilna ma awoodi karo inuu qarqoomana waa ka baqaya sidiisuu u tukanaya waa xaalatu idiraar qofbaa qibladii garan waayey waa dadaalayaa waa ijtihaadayaa halkuu qibladii u badiyo malihiisa ayuu u tukanayaa fa aynamaa tuwallu fa thamma wajhu allah hadhow hadday caddaato meeshu inaynay qibladii ahayn intuu awoodi karaya inay isagu la yimi yaa yacni markaa waxba korkiisa ma saar waxba korkiisa ma saar haakada ilaahay wejigaa u sugnaaday aan wujuuhda khalqiga la mid ahayn marka bacdu ahli cilmi aayadda waa ka qaateen in waxa weeye wejhi ilaahay loo sugaayo aayado kale oo ah, ah, sariix ahina waa soo arooreen wa wajhu rabbika duljalaali waalikraam yacni wejiga rabbi baa baaqi noqonaya allah inuu baaqi noqonayana waa ka laazimaysaa laazimulxaqi xaqun xaq waxa ka laazimana waa xaq waxay ku fasireen bacdu salaf sida mujaahid wakayruhu laga soo wariyey wejhu llahi qiblat ullah waa qibladii ilaahay waa macnaha ka laazimaayo wey yacni ibnu taymiya mar wuxuu yidhaahdaa aayaddani aayaadka sifaatka kama mid aha buu yidhaahdaa mawdic kalena markaysa markaa sifanimada in laga qaadanayo waa tilmaamay calaa kulli xaal aayad sifanimada sariix ku ah aan macno kale aqbali karin ma aha buu u jeedaa labadiisa hadal waa la iswaafajinaya laakiin waxa weeye sifada wejigana in la sugaayo waa laga qaadanayaa qibladii ilaahay jeesiga loo jeesanayo iyo halka allah ka raallida yahay jeesiga loo jeesanayo inay waa ka dhalanaysaa marka macnahaasina waa ka dhalanaya culamada qaaroo dee marka u fasiray qiblatullah u fasiray waa jiraan waana sida marka mujaahid wakhayruhu laga soo wariyey laakiin marnaba laga tilmaami maayo xaalatulikhtiyaar qofku salaada faralka meeshuu doono inuu isaga tukan karo oo odhanaayo fa aynamaa tuwallu fasama wajhu llah waayo nusuustiiyo ijmaacba waxay tilmaamayaan in qiblada markaysa markaa xaggiisa loola jeesto oo salaada yani marka waxaa qiblada loola jeesto isagoo garanaya qibladii qofku jiha kale inuu salaaddii u tukado ya dee kama ansaxayso xaaladdaa sunnaha gaarka ee safarka ku gaarkaa ah mooyaane ya haddaba qiblada marka waxa la qaabilaayo waxaynu kaga hadli doonnaa markaysa markaa aayaadka yacni ku saabsan qiblade marna caynta qiblada la qaabilaa marna jihaday kaa xigto ayaa markaa la qaabila wuxuu kaloo allah inoo sheegayaa inay gaaladu yidhaahdeen ilaahay ubad ayuu leeyahay inay saa yidhaahdeen oo waxay yidhaahdeen yani yahuudu cusayrun ibn allah bay yidhaahdeen wa qaalat ilyahuudu cusayrun ibn allah wa qaalat ilnasaara almasiixu ibn allah yani marka kiristaankuna waxay yidhahdeen masiix waa ibnullaahi bay yidhaahdeen waa hadal markaysa marka waxaan yani xun oo kufri ah weeye ilahay wax u bada ma leh lam yalid walam yuulad mushrikiintiina waxay yidhaahdeen yani marka malaa'igtu waa banaatullah bay yidhahdeen wayajcaluuna lilaahi albanaati subxaanah walahum maa yashtahuun yacnii ilaahay waxay u yeelayaan mushrikiintu yacni hablo ayay ilaahay u yeelayaan waa malaa'igtay odhanayaan waa banaatullah subxaanah ilahay baa xumaan ka nasahan walahum maa yashtahuun waayo siday iyagu qabaan yacni waxaa u sugnaaday markaa iyaga walahum maa yashtahuun waxay jecel yihiin baa u sugnaaday markaa isleeyihiin oo bimacnaa inamada ayay markaa jeclaayeen way sheeganayeen alakum aldakaru walahu lunsa waa aayad kale allah ku yidhi marka dhammaantood waxay soo gelayaan aayadda caamnimadeeda wa qaaluu ittakhada allahu walada hadday yuhuud yihiin hadday nasaaro yihiin hadday mushrikiin yihiin sidaasay markaa yidhaahdeen ilaahayna ubad waa ka nasahan yahay lam yalid walam yuulad ilahay waxba ma dhalin asal iyo farac toonna male ciduu ubad ka dhigtay oo tabanni ku sameeyeyna ma jirto marka ilaahay ubad waa ka nasahan yahay in ubad ilaahay loo nisbeeyaa waa masaba lilah waa dhalacayn iyo cay ilaahay la caayaayo ilaahay mulkigoo dhan buu leeyahay mar hadduu mulkigoo dhan leeyahay dee suuragal ma aha in la yidhaahdo yacni markaa wax mulkiga ka mida baa ilaahay ubad u ah waayo dee waxaa jira yacni iska hor imaansho mulkiga iyo dhalitaanku waladnimadu way iska hor imanayaan yaa almulkiyatu tunaafi alwaladiya ama alwilaada dhalitaanka waad diidaysaa saas aawadeed culammadu waxay ka qaataan mas'ala fiqhiya yacni ana alwaalida laa yamliku waladah waalidku inaanu waladkiisa mulkinayn ya haddii ilmihiisoo ubadkiisii cid ka midoo addoon la addoonsanayo addoon ah uu soo iibsado sidaa markuu u soo iibsado xor noqonaya uma baahna wuu xoreeyey waayo yacni waalidnimadaa diidaysaa mulkiga diidaysaa addoon uma noqon karo markaysa marka xon waladkiisu marka mar hadday makhluuqaadku dhammaan mamluukuun lilaahi ay yihiin oo allah leeyahay oo addoommo ilaahay ay yihiin inay ubad allah u noqdaan ma dhici karto dhammaanna allah bay u hoggaansan yihiin oo ateecayaan imaa qadaran wa imaa sharcan xag qadar ahaan ama xag sharci ahaan ilaahayna cirarka iyo dhulkiiya waxa u dhexeeyaba ilahay isaga abuura allah waxa uu yidhi walilaahi almashriqu walmaqrib wa nazla waxaa soo degay lama tacana alyahuudu fii naskhi alqibla markay yuhuuddu dureen oo dacniyeen qiblada nasakhaadii la nasakhay way inoo iman doontaa nasakhaadda qibladu aw fii salaati naafilati waxaa ku soo degay marka waxay ku tacalluqdaa nazala aw fi salaati naafilati ama salaadda sunnaha waxaa ku soo degay cala alraaxilati daabadda korkeeda lagu sunnaysanaayo sunno lagu tukanaayo fi safari safarka gudihiisa ama socdaalka gudihiisa lagu tukanaayo salaadda sunnaha daabadda korkeeda xaysumaa tawajahat meel kastay u jeesataba yacni markaa loogu tukanayo sidaas walilaahi almashriqu waalmaqribu fa aynamaa tuwalluu fa hama wajhu allah aayaddaas ayaa ku soo degtay labada sabab nusuula uu tilmaamay mid ahaan waxaa loo hayaa xadiis saxiixa oo tilmaamaya nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu markaa tukan jiray daabadda korkeeda salaadda safarka ah markuu safarka ku jiro salaadda sunnaha ah inuu rakuubka uu saaran yahay korkiisa ku tukan jiray meeshii ay ula jeesataba ama jihadii ay ula jeesataba inuu sii wadan jiray tukashada uu ku tukanayo riwaayaadka qaarkood kollay kuma sugnaa inay aayaddu ku soo degtay laakiin riwaayadaha qaarkood bay ku soo aroortay inkastoo marka uu yahay sabab aan sariix ahayn ee nooca khayru sariixa uu yahay tan kaleoo dacniga markaa yuhuudeed inay ku soo degtay oo taas markaa waxa weeye ay ku soo degtay duritaanka ay dureen yuhuuddu xadiis saxiixa kollay uma hayno laakiin sheekhu waa sheegay sabab kale lafteeda waa la soo wariyey oo tilmaamaysaa inay aayaddu ku soo degtay saxaabada oo goor habeena iyagoo safara garan waayey qibladii si yaqiin ah u garan waayey dabeedna qaarkoodba meeshay u maleeyeen inay qibladii tahay u badiyeen inay u tukadeen kadibna ay calaamadiyeen jihadii ay u tukadeen markay dambe dadka qaarkood baa waxay noqotay inaan meel aan qibladii ahayn ay u tukadeen markaasaa la tilmaamay mar haddii cudurdaarka ay ku dhacday inaan markaa dembi lagu qabin riwaayaadka sidaa lagu soo wariyey dacfi baa kollay sanadkooda ku jira laakiin culammada qaarkood duruqda ay ku soo aroortay isku quweeyeen bacdu ahlicilmi fa aynamaa tuwalluu fa sama wajhu allah meeshaa wejiyadiinna u jeedisaanba halkaa waxaa ku sugnaaday wejiga ilaahay baa ahaaday bimacnaa waa ilaahay hortii iyo jihadii ilaahay ka raallida ahaa weeye oo haddii ay salaad sunna'a tahay dee idan baa loo haystaa sharci ah in daabadda korkeeda lagu tukan karo oo gees wallo ay ula jeesataba layska wadanayo salaadda sunnaha yacni marka waxaa loo hayaa daliil ayaa loo hayaa tan kalena macduur buu noqonayaa ruux hadduu garan waayo yacni macduur ayuu noqonayaa walilaahi almashriqu waalmaqrib allahoo qura waxa u sugnaaday mashriq iyo maqrib jihada wax ka soo baxaan ee qoraxda iyo dayix iyo xidiguba ka soo baxaan iyo jihaday u dhacaanba ay ilardu kulluha muraadka looga jeeda waxay tahay arladoo dhan baa u sugnaatay macnuhu markaa wuxuu u dhacayaa arladoo dhan liannahumaa maxaa yeelay mashriq iyo maqribku naaxiyataaha waa labadii dacal ee arlada waa labadeedii dhinac labadii dhinac hadday tahayna waxa ku dhex jiraana waa soo gudagelayaan marka waxay macnuhu noqonayaan walilaahi almashriqu waalmaqribu ay wamaa baynahumaa allah waxaa u sugnaaday mashriq iyo maqrib iyo waxa u dhexeeya o dhan baa u sugnaaday ama la mashriq iyo maqrib baa la sheegay waa min baabi itlaaqi iljuzi wa iraadati lkulli oo waxa laga tilmaamaya arladoo dhan baa u sugnaatay fa aynamaa tuwalluu meel kastaa u jeedisaanba wujuuhakum wejiyadiinna fi salaati salaadda gudaheeda biamrihi amarkiisa aa ula jeesataan yacni raacitaan amarkiisa raacaysaan oo yacni markaa u hoggaansamaysaan fa samma halkaa waxaa ku sugnaaday hunaaka wajhullaahi wejigii ilaahay waa ilaahay hortii meesha u jeesataanba waa wejigii ilaahay wa qiblatuhu alatii radiyahaa waa qibladiisii allaha uu ka raallida ahaa weeyaan marka weji ilaahay inuu u sugnaaday yacni adilo badan baa dee markaysaga sheegaysa sugaysa yacni marka adilo badan ayaa markaa tilmaamaysa marka tafsiirka markaa sidan lagu fasirayo oo la odhanayo waa qibladii ilaahayna iyo jihaduu ilaahay ka raallida ahaa wejhi bimacnaa jiha waa loo isticmaalaa erayga wejhi inta la sheego macnaa jiha in loo jeedo way dhacdaa marka waxa weeye waa jihadii ilaahay bimacnaa waa qibladiisii waa jihadii ilaahay yacni markaa eh, ka raallida ahaa meesha u jeesataan oo salaadda sunnaha ula jeesataan safarka gudihiisa yacani daabadda korkeeda qiblatuhu latii radiiha marka isbaatulwajhina calaa kulli xaal waa ku tusinaysaa macnaha kale ka laasimayaana waa ka dhalanaya ina allaha allah waasicun waa ka fadligiisu ballaadhan yahay yasacu fadluhu kulla shay fadligiisu shay walba waa camimayaa oo waa gaadhayaa caliimun waa cilmi badan yahay bitadbiiri khalqi khalqigiisa maamulku maamulayana waa u cilmi badan yahay caliimun bikulli shay baa fiican in la camimo oo la yidhahdo wax walba allah waa u cilmi badan yahi wa qaaluu waxay yidhaahdeen biwaawin wa biduuniha yacni waaw la akhriyo ama waaw yacni iyadoo ka maran la akhriyo waa laba qiraa'o sabciya oo qaaluu iyo wa qaaluu labada waa la akhriyo waa laba qiraa'o sabciya wey marka waawga markay leedahayna waxay noqonaysaa istiinaaf waawgu inuu yahay mar kalena waa jumlo cusub marka waxaan yani dee istinaafniyadu waa cadda bacdu yidhi waxa weye wowga markay leedahay waxaa lagu cadfi karaa wa qaalat alyahuudu waa jiraan lakiin istinaafkaa fiican alyahuudu waalnasaara waxaa odhanaya yuhuudda iyo nasaarada waabu damiirku ku fasiraya markaysaga cidda uu ku dhacaayo yahuuddiiyo nasaaradii baa yidhi waman zacamaya cidda sheegatay ana almalaa'ikata banaatullaahi inay malaa'igtu hablihii ilaahay yihiin cidda sheegatayna waa soo gelayaan ee mushrikiinta ah itakhada allahu walada allah walad ayuu yeeshay ama samaystay ama khalqiga qaarkiibuu ka yeeshay walad oo ubad ka dhigto tabanni ku sameeyey qaala tacaala allah waxau idhi subxaanah ilaahay baa xumaan ka nasahan ay tansiihan lah ilaahay baa ka nasahan canhu yacni waladka loo nisbaynaayo allah waa ka nasahan nasahanyo waa ka dheeryah bal lahu ka soo guurtaase allah oo keliya waxa u sugnaaday maa fi samaawaati waxa cirarka ku sugan dhammaantood waalardi iyo waxa dhulka ku sugan milkan wa khalqan wa cabiidan hadday tahay xagga yeelashada mulkiga iyo hadday tahay xagga abuurka oo ilaahay baa abuuray allah baa mulkiya wa cabiidan iyo xagga addoommada oo waa addoommo ilaahay waalmulkiyatu tunaafi alwilaada mulkinimaduna yeelashaduna waxay diidaysaa dhalitaankay diidaysaa waayo inuu e, shaygu mamluuk u yaho uu leeyahay iyo inuu dhalay isma waafiqi karto waa laba shay iska horjeeda wa cabara bima maabuu ka cabbiray ama wacubbira cubbira bima maabaa laga cabiray takliiban lima laa yacqilu haalib yeelis la haalib yeelaya daraaddeedii ciddaan caqliga lahayn oo dee makhluuqaadkii waxay u qaybsamaan wax caqli leeyo waxaan caqli lahayn markaasaa waxa weye inta laysku wada daray maa laga cabira yacni waxaa looga cabbiray maadaama addoommo ilaahay dhammaantood ay wada yihiin yacni markaa ayaa laga cabbiray maada laga cabbiray bacdi baa waxay yidhaahdeen marka allah loo eego makhluuqaadku dhammaan kuwooda xataa caqliga lihi dee waxay ka dhigan yihiin oo kale kuwa aan caqli lahayn oo kale xagga dacfigooda iyo cajzigooda iyo aqoon darradooda iyo yani marka laga eego marka kaannahu marka ictibaarkaa loo yidhi laakiin waxaa ka fiican in la yidhaahdo takhliib baa lagu sameeye waa la haalib yeelaa ka fiican kullun lahu qaanituun dhammaantood allah bay ateecayaan haddana waxaa la jamciyey jamcu man yacqilu baa la jamciyey waxaa markanna la haalib yeelay yani marka caaqilkii baa la haalib yeelay oo markay taaca la yimaadeen oo allah u hogaansameenna dee sharaf bay yeesheen saas aawadeed baa markaa kuwii cuqalada ahaa la haalib yeelay mutiicuuna waa qaar ilaahay ateecaya kullun dhammaantood waa allah bay ateecayaan bima yuraadu minhu waxay allah ku ateecayaan ay lima yuraadu minhu waxa laga doonaayay allah ku ateecayaan yani ima yani marka tawcan wa ima karhan bay allah adeecayaan qadarka ilaahayna u hoggaansan yihiin qaarkoodna sharcigiisana u hoggaansan yihiin oo dee gaaladii waxa weeye dee qadarkii ilaahay ma khilaafi karaan amarkii ilaahay ee qadariga ahaa waa u hoggaansan yihiin oo waa ku khasban yihiin ya laakiin amarkii sharcigaha waa diideen muminiintu amarkii qadarigaha iyo kii sharcigahaba waa u hoggaansan yihiin wa fiihi taqliibu lcaaqili waxaa ku sugan markaa in caaqilkii la qaalib yeelay badiicu samaawaati waalardi ay mubdicuhumaa yacni allah waa kii abuurka cirarkiiyo dhulka markaa bilaabay jir siiyey abuurkooda bilaabay ay muujiduhumaa waa jir siiyey laa calaa misaalin saabiq tusaale horreeyo uu kaga dayanayadayn jirin ayuu allah jir siiyo abuurkooda bilaabay ereyga bidca muxuu ahaa bidcadu wuxuu ahaa shay cusub soo maa marka waxa weeye yacni marka allah abuurka cirarkiiyo dhulkaba bilaabay oo jir siiyey yacni marka misaal uga horreeyeyna aanu jirin wa idaa qadaa amran hadduu arin qadaro bimacnaa qadar ahaan uu doono araada uu doono amran arin ay iijaadahu jirsiintiisa uu doono fa innamaa yaquulu lahu kun fayakuun wuxuu ku odhanayaa kun ahaw fayakuunu markaasuu ahaanaya ay fahuwa yakuun wa fii qiraa'atin binasbi qiraa'ana waxaa ku sugan nasba ayaa ku sugan jawaaban lilamri yacni markaa jawaab amarka laga jawaabayo daraaddeed ayay markaa ugu sugan tahay waynu sii caddayn doonnaa insha allahu tacala halkaa inugu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka waatub ilayk